zawj xaq sheegian baabay cala lmarati nagdo korshen xag ka leeyi baabu xaqi zawji zawj xaq sheegian baabay cala lmar'ati bilaamayka zawjidis hag ka leeyian baabay qaala allahu tacaala ilaahay may ka golay alrijaalu rijaalo dhawaamuuna kuwa ogumow badan waay qiyaamu lwaali cala raaciya wa aha lanka madaxgeesada oonay nkataliyaayo dadka rayadka nkatalya oo kaliya ngumaayan bilaanto korshe ngumaayan bimagiananka yani waa kan kugumaayan fadal allahu ilahay fadilay bacdahum bacdigoodi alaa bacdin bacdo korshay kufadili wabimagi sawishayen kugumaayan anfaquu rijaalu nafaqeeyan min amwaalihim bacda amwaalihim maalyaalkoodu bacdo nafaqeeyan fasaalixaatu gibrosusoobon daanitaatun hani onayo mudiicaad eho yani rabisho cadiyaayan zoojkana cadiyaayan wa xaafidaatun xifdiyayan lilgaybi mognaashadina xifdiyayan bimagina xifdiyayan xafid ilahay xifdina xifdiyaaya wahay arijaalu rijaalo gawaamuna kuway umaw badan wa yani qiyaamulwaali sida lanka madaxagen gumaayo cala raciyati rayiskan guma oo kale ngao gumaayan gawaamuna hani gumaw badan cala nisaai naago korsho gumaayo oo untaliyawa bimaadi sawi shayen ku gumaayan fadala allahu ilahay fadilay bacdahum bacdigoodi calaa bacdin bacdo kale kufadili waa rijaalo ilahay fadilay caqliga iyoonayo maamulka iyo ilahay kafadilay iyo acmaalo oo shaagiden gumausho ilaahay ka fadilay yani baclisho oo rijaale ilaahay fadilay calaa baclin baclo kufadili bacligoo bilaantalnlijed wa bimaadisabi sheelka gumaayan anfaguyo nafageeyayaan biilkiyo dhiibayan min amwaalihi maaliyaalsho ku nafageeyan da sababkeed yenka gumen wa oo biilkina dadka hay rijaalu bilaanti yaniyo biile kiswiyo siye saas daraadiya yanka gumen yan ankataliyayan wa faasaalixaatu gabdo saalixaadka hosusoo bong qanitatun ay mudicatun kuwa cabdiya waay yani xaafidatun haddana xifdiyaw mudicatun kuwa cabdiyaw daaimatun kuwa ngumaw bixuquuqi aswaaji zawjiyaalka hagyaalsho han ingumawa xaafidatun kuwa xifdiyaw lilgaybi mognaashadna xifdiyaw oo zoojka inti mognyin yani isdhowreeyano isxifdiyayan bimaagina xifdiyayan bimaagi sababshana iska xifdiyaw ay xaafidatun lilgaybi xifdiyayan bimaagi sababsha xaafida lah ilahi xifdi saokeed وama aحadيث aحadيث faminha min aحadيث aحadيثna may kumid ah xadيث cmr بن اaحوaس xadيثkaas oo asaabigi xadيثkaas ah yani wa kay asaabigu hadhagay fi lbaabi baaba ninka dhagi gabla gabla lbaabi baabka hortisaada ninka dhagi وama aحadيث may kumid aha faminha min aحadيث xadيث cmr بن اaحوaس xadيثka aljusami wa aha hadaa moni anahu samica fi hajat الwadاع gul bعd an xamid lah ila akiri xadيث yada wala yani wa kay fain facalna fahjuruna ila akiri kolkan xadiidkaas ya kumide famina min alahaadis hadis camri bn lahwas ya kumide xadiidkaas oo saabi u hadhagay fi lbaabi baaba kadhagi baabkaas oo gablah gabla lbaabi baabkan hortisaad adire moodnay wahi wa an abi hurayrata radi allahu taala canhu baabkasa kumide kolkun yani wain walinisaaikum calaykum xaqan yani wain ahay ina lakum cala nisaaikum xaqan hadid yaraayo ah an abi hurayrata radi allahu taala canhu qal abi hurayra may ka gole qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may gole ida daca rajulo rajul hadin weero imraat imraat rajul rajulka naagdisan weero ilaa firaashi firaashi rajul rajulka gololisanti kenka weero falam taati hiya maradin seene hi rajulka ninseen fabata huwa rajulki barigal galabaan haley lacnat may lacnadaase alayha cala lmalaaikati ma alayha cala lmarati galabanu fabata bariyo galabanu dhirfinyi alayha cala zawjati zawjadii korsken dhirfinyi barigalo lacnat may lacnadaase ha almarata almalaaikatu malaaigta ilaahi lacnadaas hata tusbixa hiya ilaa iya kuwa barisadaas mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wafi riwaayati lahuma lilbukaariy wamuslim idaa batat ilmar'atu naag hadii barigalo haajiratan haal irtati kudheeratay firasha zawjiha zawji firasha kuhijrootay kutabti irtad barigado lacna may lacnadaas almarata almalaaikatu alacnadaas hata tusbixa hiya maradeed inti kuwa barisadaas wafi riwaayatin qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshanay golay walahi ladi nafsi biyadi sunatagdhaarade ma min rajulin rajulun rajul majar rajulkaas oo yadcuhu rajulkinkaasoo imraata rajul rajulka naagdisan weeraw ilaa firaashi firaashi rajuli rajulka gololisan dikaan weeraw majar oo fataabaa diidaso aleyh ala rajuli diidas ilaa kaana ladi macbudki haade isamaisamadafisha haadi saakidan kin dharfan yahaade aleyha cala lmar'ati naagdasoy korshen dharfan yahaade xataa yarlaaha huwa zojki inti ole kuraadla nagdaayo canha ani zawjati zawjadi ka kuraadla nagdaaw وan abi hurairata radi alahu taala anhu qal abi hurayra may kagole qaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulka may gole ida daca rajul rajul hadin weer imraata imraata rajul rajulka naagdisan weero ilaa firaashi firaashi rajulanka weer yani wa kay falam taati hiya maradi yani wa kay inseene falam taati hiya maradi hi rajulki ninseena oo diido ninseena fabata huwa zoojki bari galo galabana haliki dhirfan aleyha ala zawjati zawjadi korshen dhirfan bari galo lacnad may lacnadaas almar'ata almalaaikatu malaaigta ilahy lacnadaas hataa tusbixa hiya maradi adeenti kuwa bari sidaas a ilah waa kukbariyo malaaigta ilahy abaarasalilay yani xuquuqdaas iyo gudud wayti daraadiye mutafaqun aleyh kolka may meela bahe ini zoojka hashay waajib ay walkasba kumariisya mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay wa fi riwaayatin lahuma lilbukhaariyi wamuslim wa riwaayo oo saxiixeen usugnaati qaala nabiy naomayka kole idaa baatat ilmar'atu naag hadii barigadlo haajiratan haal etoti onayo kutabtay kuhijrootay firasha zawjiha zawji lmar'ati maradeeda hartay shartagaas firasha kuhijrootay kutabti badigal lacnad may lacnadaas almarat almalaaikatu malaaigta ilahi lacnadaas xataa tusbixa hiya maradeeda anti kuwaabaraysadaas wa fi riwaayatin qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay golay waladi wallahi ladiya kadhaaraday nafsi naftay biyadi yadi ladi ladig yadi susunaata kadhaaraday ma min rajulin rajulun rajul majer rajulkaasoo yadcu huwa rajulkan weelaw imraata imraata rajul rajulkan abdi zawjadiisan weelaw ilaa firaashi firaashi rajulka weelaw majar oo fataabahiya maradina diidaso aleyh ala rajuli rajulki zawjihay diidas majar majarta ilaa kana aladi macbud may haadey fi samaa ilaa kana aladi macbudki fi samaa sanadafisa haadi may haadey saakidan kidhirfun ihaad ilahi an dhirfaw alayha ala lmarati nagdas an dhirfanaade xataa intew xataa yarlaa huwa zawjka inti kuraala naglaayo canha can zawjati awjadiis inti kakuraadla nagdaayo kurilgeliyaasmana kukusabengidaas wa waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu eylan abi hurayra sigi hor oo kalmay lakuriyey ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay laa yaxilu limraatin naag halaalman eh an tasuuma ini soonta halaalman e eh, wazawjuhan haal shaahidun xaaloroney ilaa biidin idini zawji zawj hadii fasaxtiyo soon erma walaa ta'dana an edontoona halaalman e eh, fi beyti beyti rajuli fi beyti beyti zawji zojka gurushay lankalang edintoon alaalman e man binaaw ilaa biidin idini zoji ma mutafakun caleyh waan abi hurairata radi allahu taala canhu aylan sidii hore okal ala nagaday aylan nagado nagaday sidii xadiiskii hore usan wuriya kannan wuriyelay ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama qaala huwa rasuulka may ka goolay laa yaxilu laa yajuzu mabinaaw limraatin bilaamay manbinaw an tasuma sawmuha sawm lmarati naagdiede soonshe man binaaw soon suna soon waajibe me soon suna ini soontu man وaزوجha زوجkana hal xaalirn yani شaahidn xaalirn goobjoogay arkijan roog ini soonsune soonto mabinaw ila bidn idin زوج زوجkadin shayma soonkiya sooma sunada e may lakumarisiye زوجka agshe lakumarisiye hadii زوجka bedin sima adi kalma sooma korto walaa tadana yani walaa yaحil limraatin leekaaday walaa yaحil limraatin naag halaal mang e an ta'dana waayo ini idinta halaal mang e fi beytihi beyt زوج زوجka gurishay lankere n idinta halaal mang e langal hagal erto gilido usun magunyi halaalman e ilaa bidin idin zoji zoojadinshayma zooj hoob idin siyo lankaasibin hoobka hoy fidheesiyarma hoobkan muwelo korto mufasaa korto mutafakun alayh hadiskana mutafak an ibni cumar radia allahu tacaala canhuma an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu naw may ka golay kulukum dhamaantin raacin yirsin yatin wa kulukum dhamaantin mas-uulun kiilu su-aala atin can raciyati raciyati lkuli kila ragoob yirsin sheelu su walamiiru amirka raacinka yersan ew warajul rajulka sun raacinka yersan ew cala ahli beyti beyti rajul rajulka bet ahlu betka iya raacan e yersan walmaratu bilamaytiyana raaciyatnka yersan ew calaa beyti zawjiha zawja gurisha korsheha yersanat wa waladihi wa calaa waladihi waladi zawji zawjka awlaadisa yersanat fakulukum dhamaantin raacin yersan yertingosaa yersantin wa wakulukum dhamaantin masuulunka ila argoobka ila su-aalawatin can raciyati raciyati lkuli kil arag walisu maamulaayay oo rayadan haayay maamulaay anasayalsiyalsuaal doon mutafaqun caleyh وan iبni cmar رadi aلlahu taعala canهuma an النabiy sala الlahu عalيه وasalam qala نabi ma umay kagolay kulakum dhamaantin yani raacin yersin yatin waay sindon dhamaantin oo lahakubilaaw imaamka madaxweyne lahakubilaaw lan kastaba rayo yani mayb wa yersingo wa kulakum dhamaantin masulun kiila suaala huwa kul kiila suaali doon waay an raciyati raciyat kuli kila argo walisiyarsanhay korsho walis ilaaliyaay xifdiyaay yala su-aalo doon akubilaahu amirki walamir we rasulka sala lahu alay salam oo macnaha may bu aha ijmaal bacda tahi may bu tafsiil bacda alijmaal kowta walha ijmaaliya kulakum raacin alel haddana tafsiila sameeyey rasuulka sala lahu alayhi wasalam toma antin yarsinga antisari iyo haddana amir akubilaahi hoos hadin handig walamir tafsila samey walamiru amirka lanka madaxweynaga islaamka hukuma raacin yarsan waay ahe ma yarsanay calaa raciyatihi dadka us oona rayadka eh iyo madaxan ay dadkaasa hadhowti yani yarsanay maamule ini cadaalaka maamul lambahanyi warajul rajulka sunu raacin yarsango calaa ahli beyti beyti rajul rajulka ahlu beytka iya yarsanay zawjiditisi awlaaditisi tacliimo diinta baro yani cadaalaka maamulo yani sidi wanaag sheean sameeyo ulaadasay tarbiyeeyo tacliimo yarsangayo mana warajul raacin yarsan waayo ala ahli bayti bayt rajul walmar'atu wamaclushaahid walmar'atu bilaamayt yeena raaciyatum tin yeena ti yarsan ew calaa bayti zawjiha zawji lmarati maradeede zoojka zoojkaas gurishay korshe iyo yarsangangas wa waladihi wacalaa waladihi waladi zawji zoojka awlaadis mufradun mudaafun limacrifa fayacumwa zoojka awlaadis o onagole gabho nama gabhoosgab awlaadis korshe waa yarsangan ata e fa kulkum dhoyaan awlaadaso imaamulo zooji gunisha in ilaalido langusungogolan yani frashin fadesine langusungogolan yani wa kay sungo kuargam halgirine gurigi adyasangatiyanidi maalka ilaalido awlaada ilaalido fa kulkum dhamaantin ya rasuulka sala allahu alay salam hadalkii hoblaan kubilaaw ilasanhakanagi fa kulkum dhamaantin raacin yersanyatin lan yersan haynama bijalwa lahi wa kulkum dhamaantin of kastaba yersungo adana hadii lankela madax adiningnagan naftatida madahangato hindooga madahangato galnyaa madahangato lugawa yarsangangato hubnaaga dhong aclaada yarsangangato mana hindho ilaalido milon kureebto galnya walhon untaabane musung dhanka dhibne luga milon ninka dareerne dhiga walhon lakandhugusne hubnaar hani kaba yarsangangato ilaalidilandahayi mana wakulukum domaantin mas-uulun kuligin kila su-aalawaytin can raciyati raciyat lkuli kila argo waliismaamulaye ilaaliyaay yala su-aalay mutafakun aleyh hadidkana mutafak ay wacan abi caliyin abi cali mayli ka weriyey magaashay dalg bni caliyin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalama qaala rasuulka may ka goole ida daca rajul rajul hadin weero zawjataho zawjata rajuli rajulka xaasiyan weero lixaajati xaajati rajul rajulka danta tidisan ka weero faltati hiya yani zawjadii seetoy hi rajulkin seetoy wain kaanat walaw kaanat hiya zawjada ha bahaate cala tanuuri tanuur korshay bahaate tanuur oo kagubdahayo moonfadi kagubdahaas ba kor surnaate oobsan wer nseedoa nseedoa idaa daca rajul rajula din weriya rasuulka sala lahu alay salam zawjata zawjata rajulin weri xaajati ligalaahi xaajati xaajati zawji zawjka xaajidis gudowshen kuweerkoy xaajidee dama laa ero fal taati hiya zawjidii seetoy hi arajula zawjkin seetoy wain kaanat haayi ahaan walo kaanat haabahate cala tanuuriwa tanuur korshayba kasugnaatoy oo moonfidiya dubaayka tanuur yani waa kayba kasugnaatoy lilay mana tanuurka may bu ahan yani walwal lakubuzeeyo moonfidi hanjeeradiya birtinka jerta haatoy deridiya kuburaay haadoy yani wakay moonfadiya kugubdaas oo kale haatoy teeto ililey mana walaason kutabtoy oo hadda maal layacshay rasuulka reebi sala allahu alay salam maal ini lahalaayo la dandareey mal ogol yo saasetalagabo hagaasa la mariisiya in tanuurki moonfad gubto adi fadaasan teeto ashean ah ogid ililey hawaama yure xadiidka tirmidi wanasaayo wagala tirmidi imaam tirmid may gole xadiiun hada xadiiun waayo xadiid kaasoo xasanun darjidiis hasan saxiixun saxiixun ama saxiix eh. وan abi hurairaa radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiy nawa may kagoonay low kuntu an haada fadi maabaaihiy aamiranki amraw haada fadi axadan axad amra fadi an yasjuda huwa axadkaas ini sajuudo liaxadin axadko bini aadan eh an sajuda an amra fadi maab amraayo la amartu may amra fadi almarata bila may amra fadi yani an tasjuda ini sajudo lizawjiha zawji sajud xagiya kaley zawji kaley daraadiye sawa ma yuri xadidka tirmidi waqala tirmidi ma xadidun hada xadidun wa xadidkaaso xasan darjidiisa saxiixna saxiix qaala nabiy naw may ka golay lo kunton haada fadi lo tamay lare yani hadii ficil musbat e galo manfiya kuwelas hadii manfi galona musbat ya kuwelas hadi musbata galay manfiya kuwelas lo kunton haada fadi aamiranki amraw haada fadi mab amraayo axadan axad amra fadi an yasjud alaxad axadkaasini sajuudo liaxadin axad dartisan sajuud an amra fadi mab amraayo la amartu ma amro faday yani almarata bilaamay amro fadi yeedon ma amraayo laakin an tajuda ini sajudo lisoojiha bilaamay hartaga an sajud ero fadi hadii bini aadam lansajud lahay e bini aadam bal ininsajudan ilahi khayrsi ininsajudan ma saari rasuulka sala allahu alay salam awaama yuray hadika tirmidiy taas may tusiyaas xagga oonayo zoojka leya zoojidska ley yani winantiye awaama yuray hadika albuha tirmidiy wakala tirmidi may koli xadithun hada xadithun xasanun darjidis hasan eh صaحiح o صaحiح ama صaحi وعan umi سلمta رaضi الlahu taعala عanha qاlat umu sلم may golay qala الله الlahi sala الlahu عlyه وasaلم ilahi rasul si may ka golay ayuma امra'atin bilaamay kasto maatat geeriyooto وazوجuhana haal canhaa ya heshay raalin raali keye daklat الجanata janiya galaas rawahu tirmidiy tirmidiy wuri adis وagala may kagolay tirmid adis hada adis xadiidkaas oo xasanon tirmidi marki lanki tirmidi akrisadaay meeling marki roog wali yani ida ayuma mraatin batat yacbiraay waka ada ayuma mraatin matat yali maata saasa saxiifa yani ayuma mraatin bilaamay kasto maatad geeriyooto wazawjuha artishan haal raalin raali yani anilmarati raalika oo zoodkina riligeliiday raabaran haytay taas oo kaleto dhimato dakalad hiya imraadiyade galaas aljanata laijinoorku galaas sa rasuulka yidi sala allahu alayhi wasalam haidaa hiya rawaama yuri adis waxyaalag oo jina lakugala jina lakagalaw oo lang sabab nagdaa kumid at camalka zoodka lambaariya zoodka zoojida lambaariya rawa tirmidiyo tirmidiya wacdid kuriyey shantiya salaadoodna hadii guduto iyo isku fudu daranti shantiya salaadood cibaadadiiba hadii guduto xugudilaglaay bini aadamkana isku badbaadido zoodkana baarang naratbe soray jina gala rawa tirmidiyo wacdid kuriyey wagala tirmidna gole xadiiun hada xadiiun wa xadiiskaas oo xasanun darjidiis hasan wacan mucaali bni jabalin radi allahu tacaala canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay ka laa tuudi imra'atn bilaamay ma dhibta zawjaha zawja almarati maradeeda artisha ma dhibta fi dunya adunya dhatiya maka dhib ilaa qaalat may kagolasa zawjatuho zawjatu zawji zawjku suge zawjadiis min alxuuri kuwii cad adaayan heshena zawjadiede ku ahaati alcayni hindhawawiinayan heshe ku ahaati may kagolasa laa tuudi indhibtoy ma dheegas maayin halaadalaasalilay laa tuudi indhibtoy i zawjka nin kudhibtoy katalak ilaahu alaka lacnada e fa inama inkalmaane huwa zawjka cindaki adagda dakilun laykeya musaafir layfon martikeya wanazilun martikeya agda mar dhow yuushiku may dhowa ayu faariga ini faarugo kiyaga ka faarugo ilayna unan imbahayen dhow yaaha sayrasar ilay mana rawa tirmidiy tirmidiy adis kuriy gaala tirmidi may kagore xadisan hada xadisan xadiskaas oo xasanun mucaadi bni jabal radi allahu tacaala canhu faqiyu hadi lumma can nabiy may kuriyay sala allahu alayh wasalam qaala nabiy nawa ini kagol laa tu'di imra'atun naag ma dhibta zawjaha zawja almar'ati mar'adiyeede imraadiyade zoje zawjahaso jalmadaas maradiyade hartisa ma dhirta dhimin jeysa fi dunyaa dun dhaha dunyo dhahadiya dhirti laa gaalad may kagoolase zawjatuhu zawjatu zawji zawjka suge zawjidis oo min alxuuri kuway cad adaayen heshanu zawjidi ade ku ahaasi alciini hinda wubinayeno e sur hindoshano suurubno lahaayeen gabrihi cad adaayeno xurulciin leeraayo janada dhahadiya ilahay ku abuuri addunya gabri koy me addunya yani tintooti o dhay hadii addunya lahanbadhi ka fadi addunya dhanruru fadi kadaa leeraay si suurubn ley qala zawjatuhu zawjatu zawji zawjka zawjadiis merasi min alxuri kuwi gabrii cadda daayana ku ahaadin alciini hinda wibinayan ku ahaadin suurada lahaayen ma heraasa zawjadeede laa tu'dii indhibtoy gabaryahay indhibtoy hi zawjka ninku dhibtoy kaatalaki laahu alaka lacni dila e lacna alaki dili ed lanad ila lacnad ilahay ladhimata e ninku dhibtoy seeraas kaatalaki laahu alaka lacnada e ninku dhibtoy zawjka may wele fa inama inkalmahane huwa zawjka cindaka cindaki adalda dakilun dayfun martilaykaeyaha addunya dhombo martilaylkaogda yani wa kay dakilun akaeya daciif marti kaeya safar hanjeed oni hanjeed disorajarte salatumana yoshiku may dhawa an yufaarida huwa zojini faarugo kiaka ka faarug o hadhimado ilayna unanin faarug unanin bao dhawa ninku dhibtaysa intena unodela saasa laasalili kawama yuray xadiska tirmidi waqala tirmidi mari xadisun hada xadisun wa xadiskaas oo xasanun darjidiis hasan وعن usamat بن زayd رadi الlahu taعala canهuma عan النabiy sala الlahu عlyه وasalam qala النabiy nawa may ka golay ma taraktu bacdi fitnatan hiya adaru cala الrijal min النisa ila akhiri ma taraktu qala النabiy nawa may ka golay ma taraktu makutabna bacdi ana bacdigay makutabna fitnatan fitna makutabna hiya fitnadiyeede adaru dhibow badan cala الrijali rijaalo korsho dhibow badan min النisaai bilanku dhibow badan makutabna wa oo bacdigay umaday dhahdiye wali onayo yani waa kay fidne an eed umudaylan koobsada migilkalan koobsada maybua bilaan ini ka fidna waan rasul sala allahu alay salam ma taraktu makutana bacdi ana baadigay fidnatan fidna makutan hiya fidnadiyeede alaru dhibaw badan cala rijaali rijaali umati wa umaday rijaaliya kudhibaw badan mina nisaai bilaan kudhibaw badan fidne makutaneri alay aley hadiskala mutafaq walan isku digahay bilaanti kafidnaawosho may wala yani bilaantas yani akakafidnaawo iyo daraadiya xaaram kasabo yadaraadi dhibaato linjeeyo walin dilo yadara kolkan akafidnaa o kaasala dile man mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay baabu nafakati nafakiyan baabey cala alciyaali ciyaal korshoo labiilaa la nafakeeya qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay wacala lmawludi kilan dhali lahu wacala lmawludi lahu kilan dhali korshay ahaadi riskuhuna risku yani zawjaati zawjaatka riskuso wa kiswatuhuna kiswat lummahaati waaha yani wacala lmawludi lahu kan landhali ahaadi almawludi lah wahwa lwaalid alanajeed kan unagulan dhali korshay ahaadi risquna risqu lumahaati ayaalkas laadasalen diskisho i wa kiswatuna kiswat lumahaati ayaalkas laadasalen marshadood bilmacrufi si wanaage korshay kahaati ay waligadrudaage usela wanaage waqala lahu taala ilahay may ka kolay e liunfik inafakeeyoy duu saacatin tanaadamaka saaxiba min saacatihi saaca yani wa kay tanaadnimadiisa sheeku nafaqeeyoy waman kofan kofki gudira la ariiriyo aleyh alama manka korshay risku risku man manka riski shay la caririyon falyunfik inafageeyo mima min bacdi maadi bacdi inafageeyo aata allahu ilahay sii doono mankaas laa yukalifu llahu ilahay mama shaqeeyo nafsan naf makalifa ilaa malik ma shaqeeye aata alla yani waa kay alla siyay ha nafsiyadeesi waqaala lahu taala ilahay may kagoray wamaagi anfaktum nafageytaan min shayin shay fahuwa maagu suge fahuwa alla yuklifu kalif wale hushayga ka kalif wale bedele waay waqaala lahu tacaala ilahay may ka kagore kahi وacla lmawludi lahu kan lan dhali korshay ahaadi risguna risklmahaat iyo wakiswatuna bilmacrufi si wanaagay korshay kaasiwa وaqala lahu taala ilahi minka kole liyunfiki nafageeyoy duu saacatin naadnamaki insaaxibahay hinafageeyoy min saacatihi saacati du saaca du saac du saacad isaga e kanaadnimadiisa shay wal waman gofal gofki gudira la cariiriyo aleyhi alaman man korshay risku riskishay boyiqa aleyhi risku riskishay la cariiri bian lam yurzaq ila bigadrin galilin muxadadin wa a walyaraybilkirzaagi walfadan usuba magal kan usugsuna falyunfigi nafageeyoy a taas ma hadu doono ilahay wal sii doone wal kunafageeyo min maagisha wal kunafageeyoy ata llahu ilaahay siiyey hu mankaaso ilahay sii ilahay sii doono wal kunafageeyoy a laa yukalifu llahu ilahay makalifaw nafsan naf mashageeya ilaa maagi ilaykama shageeye aataahuwa alla siiyey ha naftiyeede si ilaykama shageeye wali oo oh, naftiyeede ilahay siiyey gerzaag ilah wal kudileraw faqaala lahu taala ilahay may kagole wamaagi anfaktum nafakeytan wamaagi anfaktum isin nafakeytan min shayin shay e fa huwa anla yukhlifu khaliif walahu shaygaas shaygiisin biidan ilahay khaliifsoosan siyewa waan abi hurayrata radi allahu taala anhu ala abi hurayra may kagole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay dinaarun dinaar dinaarkaas oo anfagtaada nafageeyas oo dinaarka fi sabiil illahi ka nafageeyaas iwa dinaarun dinaar dinaarkaas oo anfagta nafageysu dinaarka fi ragabatin yani odoomay kanafageyas fi faki ragabatin aha odoomay fokiyoysha kanafageyas odoomoy alkuhoreyaas iwa dinaaron dinaar dinaarkaas oo tasadagta kasadagayaso e bi bi dinaar calaa miskiinin miskiin korshay kasadagayas e iwa dinaaron dinaar dinaarkaas oo anfagta nafageysu dinaarka calaa ahlika elka korshay kanafageyas acdamuha acdamu dananiiri dananiirtaas laha sheegi kan kuwiinan badan ajran min ajrin nkuwinan badan aladigi waay anfagtaada nafagaytay ladig ala ahlika herka korshika nafagaytay kabili marka hore orta waajibka guday herka nafagay markaasu dhacd wali suubiyaasre suubiyaasa kaasa la mariisiyahay nafagata alalayaal la mariisiyahay kulli ma inka fadl badan ere rasuulka kan adg nafagayaas helka yani kanafagayaas yani qaala nabiyu sala lahu ala qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka maygole dinaarun dinaar dinaarkaas oo anfagta ada nafagayaso dinaarka fi sabiililahi ka dhiibaas ya fi sabiililahi taakul adan dhiibaso dhiibaas iwa dinaarun dinaar dinaarkaas oo anfagta ada nafagayaso dinaarka fi ragabatin fi faki ragabatin odoomay fokiyoshea kanafagayaas lanka hay haayo ku weelaso garishkaas dinaarku dhiibaas iwa dinaarun dinaar dinaarkaas oo tasadagta ada sadagayaso bibi dinaar calaa miskiinin lan miskiinka korsheeyi maskiinka kasadageeyaas maskiinki fakir sumidlay wa iwa dinaarun dinaar dinaarkaas oo anfagta nafaqeeso dinaarka alaadhiga nafaqeeyaas acdamuha kalku mubtada lakijar mubtada mubtada kaadafol acdamuha acdamu dananiiri dananiirtaas ka ankuwiinan badan ajran wala la doonaw ajar waha ajar ahaan ankuwiinan badan aladi ki waay anfagta nafaqeytayhu dinaarka alaadhika eerka korshiga nafaqeyta oo nafakat lciyaal waajibu manaa saasaa tahay rawa man yura adka muslimun muslim ya waan abi cabdillahi abi cabdillahi mayl kuriye waybal lah mayl are abu cabdiraحman magaashay thawban bna bujududin thawban bin bujudud bujd yalankasay mayl kuriye thawbana thawban ah thawbankaaso ibn bujududin bujudud arishay e? mawla rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay yani mawli shaynahaas daala may ka goolay thawbankaasoy mawli mana rasuulka hurooyo don haada jara hurooyo qaala may ka golay thawban bin bujdud yani qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay may golay afdal dinaarin dinaarkan anfalo badan dinaarkaas oo yunfiq rajul rajul hu dinaarka nafaqeeya dinaaron wa dinaarkaas oo yunfiq rajul rajulka nafaqeeya hu dinaarka ala iyaal iyaal rajul rajulka iyaalshaka nafaqeeya wa dinaarun dinaar dinaarkaas oo yunfiq rajul rajul nafaqeeya hu dinaarka ala daabati daabadiistahadiya kanafaqeeya way fi sabil lahi kanafaqeya i wa dinaaron waan fal badan dinaarkaas oo yunfiq rajul hu dinaarka nafaqeeya ala asaabi asaabi rajul rajulka saabtis korsho kanafaqeeya ashaabtaas oo fi sabil lahi kasugnaadeen rawaama yuri adidka muslim wuri an abi cabdillahi abi cabdillahi may bal kuriyey wayugaal lahu abu cabdiraman kunidis walare magashay tawban abna buljudub mawla rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala tawban may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilaa rasuulka may golay afdalu dinaarin dinaar kan fal badan kan ka ajar badan on kafal badan dinaarkaas oo yunfiq rajul rajul nafaqeyaw dinaarka nafaqeyaw kan kafal badan dinaaron waay dinaarkaas oo yunfiq rajul rajulka nafaqeyaw dinaarka ala iyaali iyaali rajul rajulka iyaalsa korshe ka horta iyaalka la marisi وujub ay nafakadi waajib kan lamaad hadina wa dinaarn hadina anfaal badan yunfiq rajul rajulka nafakiya dinaar ala daabati daabati rajuli rajulka daabadis korsha kanafakiya fi sabil lahi kanafakiya dinaarko daaba kanafagayti daabadi kasafarayd baaburka shidaalgal fi sabil lahi kajar taas oo kale kaasa anfaal badan wa dinaarn dinaar kan ka afdal dinaarin yunfiq rajul dinaarn hadin iglaga dinaarkaas oo yunfiq rajul rajul nafakiyahu dinaar ala asxaabi asxaabi rajuli rajulka saafkis korsho kana fageya ascaartaas oo fi sabiil lahi kasugnaadeen a jihaad fi sabil ka kajaran yani dhufeesa kajaran ma e yani jihaad fi sabil ka kajaran mis ma e cilmigiasbardahaysan asxaabtile fii sabil lahi yoon kajaran ada fi sabil lahi kabadanta aha rawaama yuriy xadiidka muslimun imaamu muslim iya weriy xadiid وعn abi abi salamta radia alahu taala canha qalat وacan umi salama radia alahu taala canha qalat umi salama may ka gole kultan mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo hal ajrun ajar miya lii an insugnaadi sugnaadi fi bani abi salamata reer abi salama yani abi salama dorkilaa awlaadis dhadiyo miya ajar lah an unfigayna nafagay ajara in sugnaaday calayhim calaa bani abi salama abi salama awlaadis korsho nafageya ajara ku heley walasmiyadrsikas litaariki litaarikatihim ti kutabasmihi haakada sana man kutabaayo wahaakada sana man kutabaayo may wali inama inkalmaane hunyo bana baniya awlaaday aha faqaala nabiy naomay goray la nacam ha ajra kulat laki adamay kin sugnaade ajri ma aladiga jarse kin sugnaade anfagti ada nafagayt alayhim ala layaal alayhim ala bani abi salama abi salama wlaadisa nafagayt mutafaqun caleyh oo ehelki ka yani wa kay masalan yatin e wlaad yatin e walianasi ajarak wala yelad waan yatintan an lay dhalaysi kale an kutawaman lahay ajar ku helay waan umi salamata radi allahu taala anha qaalat umi salama may ka goli min aswaaji nabiya kumidata qaalat maertay kultu an mer ya rasuul ilahay rasuulkiisiyo hal lii hal ajrun ajar miya haabitun lii an in sugnaaday hal kaainun lii an miya ajrun ajar in sugnaaday fi bani abi salama fi nafakati bani abi salama abi salama awlaadis nafageyawshe ajara inka sugnaaday an unfigayni ana nafageyo aleyhin korso nafagey ajara in sugnaaday walastu ana miihii mihi kollay kollayba bitaarikati ti kutabaaso him baniinta banintasoy kutabaason mihi haakadaasnaman kutabaayo وahakada sunamku tabaayo yani yaliicuna halaawayan hunaa meelinka halaawayan wahunaaka meelasku halaawayan laa yakunu lahu man yaqumu caleyh lang dar yeelan guma un lahayn an manku tabaayo koley ana halaawo ku ku ilaaliye sina manku ajar ku helay wala salmihi bitaarikatihim bitaarikati ti ku tabaasmihi him banintasay maku tabaayo haakada sudana manku tabaw haakada kalkun ficlan gadire yaliicuna halaawayan maku tabaayo hakada hunaa mayln kahalaawayang وahakada wahunaaka maylaas kahalaawayang ulaadasoy dandaloysayin makutabaayo kuley laysiyayo ajar ku helayo inama inkalmahane hum banintasoy baniya ani ba ulaaday aha awsho dhimiday laakin ani aadiyo eh nafaqa ajar ku helay adi an nafaqey faqaala nabiyu sala allahu alayه wasalam ilah rasul shimay goray nacam ha laki admaylata ajro ma aladi ajarta anfabti ada nafaqeyto calayhim cala lbanin ulaadasoy korso ka nafaqeyt متafق عalyh laadibilshalay hadi nafti holanuma ulayn laadiyan umaas yana jarsha kamila ulaas وعan sacd بن abi وaqasin رadi الlahu taعala canه fi sacidi sacidi sacd بn abi وaqas sacd bin وaqas adis yani xadiska may kusugnaaday fi xadiiihi xadiisi sacd sacd xadiska may kusugnaaday xadiiskaas oo dawil dheer aladi xadiiskaas oo gadamnaa hamarisinay xadiiska marisinay fi awal kitaabi kitaabka awal shee kamarisini fi baabi niyati nidi baab shee kamarisini may kusugnaaday xadiiska dheer dhaslekoboy meelo nafaqadku waafagaasagubay ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka lah lisa mangaray wa inaka ada sacdo lan tunfiga manafagay nafaqatan nafaga manafagay nafaqadaasoo tabtagi antaada dalbaas biha bisababiha sababi nafaqati nafaqadaas sababkeeda wajala ilahi wiji dalbaas manafagay ila hadii nafagayto jirta walka ajarsiya biha binafaqati hataa maalyalku ajarsiya tajcalu antaad weelaso fi imraatika fi fami imraatika awjada afshe hata weelas walka waa jalti a mutafaq aleyh adiskana mutafaq mudn adiskana waan sacdi nabi qas radi alahu taala anhu fi hadii hadii sacd hadidkaas oo dawili dheeray aladi hadidkaas oo gadamnaa marisina hadis fi awal kitaabka ulsha marisina weliba gaar ahaan fi baabiniyati nidi baabsha fishak marisini hadidkaas may ba kusugnaaday ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasulka la lisacd bin abi qas markin dardaarmay mengaray wainaka ada saacdo lan tumsika antaada mana nafakatan bil madiibto tabtaki dalabaaso biha binafakati bil kusuge wajala ilahi rimidis ilahay wijijayda dalabaaso madiibto ilaa hadii dhiibtooba ujirta walko ajar siye biha binafakati nafakadiada ajaralkoosiyo ehelkii kahta bilkada siyaas oob ibtiaa saad ilahay dartisada dhiibti ma ajar laakin nidaasalkoy tilfada tabtaki biha wajala ilkoy ilaa ujirta walko ajar siye biha binafakati nafakadii oo horta waajibka hayt elki kala sis siy hadin hoobado yani tabtagi biha wajalay atajargolsal hataa gaay ahaan rasulka mer walkala isku dhaafata hataa maagyalko ajar siye tajcalu anta weelaso fi fi imraatika fi fami imraatika naagda afshe weelas naagda afshe weelaso oo giliyaas lugmadi kuuski amasata ajar alkorsiyo mis adanaktabantigaad cala sabiili mulaacaba ciyaar ahaan afkan gilid hata ajar alkorsiyo mana mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay وan abi mascوudi albdri radi alahu taala anhu an النabiy sala الlahu عlaه وasalam qala نabiy naomay kagolay ida anfaqa rajul rajul hadii nafaqeeyo cala ahlihi ahli rajuli rajul ehel shay korshay nafaqeeyo nafaqatan nafaqeeyona nafaqeeyo nafaqadaas oo yaxtasibu ajar hubsadaw ha nafaqad fahiya nafaqadeede hay lahu lirajuli rajulka lahaantiisa sadaqatun haasi wa mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq ida anfaqa rajul rajul hadii nafaqeeyo cala ahlihi ahli rajuli rajulka ehel shay korshay nafaqeeyo nafakatan nafagana nafagey nafagadaasoo yaxtasibu huwa rajulka ajar hubsadaw ha anafakata ajar hubsadaw ajarku hel helkiisewal si waan ajarku hela niyoodi fahiya nafagadiyeede lahu lirajuli rajulka lahantisan haati sadakatun yani sadagin haati sawaabu sadaka ku hele muttafaqun caleyh waan cabdillaahi bin camr bn ilcaas radi allahu taala anhuma qaala cabdullahi may ka golay gaala llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka kafaa bilmari kafa lmaru wafya kaafiye isman min ismin dembiye kaafiye an yudayaca ini halaayo man halaayo yaquto yani gududaay guubtiyaay ay man yaquto ma man tajibu yani man tajibu nafaqatu caleyhi wa lanki nafakadiis korshay kuwaajibaas ins halaayo kaasa ka filan dembe kaasa ku filan wa ida anfa yani qala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul samay gole kafaa bilmari kafaa faaxilsha bayala ziyaadiye ay meel oo kadaraane marmarka gooya ikor wakafa llahu lmu'miniina oo kale lamid wakafa bilmari kafal mar-u may kafilana isman min ismin dembe heshe kukafilana oo dembe kala inin bahadaane an yudayica maragaas ini halaayo man halaayo yaqutu yunfiguhu usu nafaqeeyay lanki usu nafaqeeyay ini cidla kukutaba taasa lanka dembe kukafilan wa binangale kudhagaagsulmaanaa dhimadeena nooladeena hera usku kutaba taasa dembe kafilan kafa bilmari kafal mar of may kafilana isman min ismin an yudayica ini halaayo man halaayo yaquto uudsiyaay yaquto usu uudiyaay uudiyaay man e yunfibhu yunfib huwa manka nafageeyayhu mara usige yani waa keenahay man ini ushalaay yaquto e yunfibu huwa maragaba nafageeyayay hu man yunfibhu mamesaas oo kale yani kafaa bilmari kafalmar gofiya kaafiyay an yudayica huwa marag ini halaayo kafilan dembe man ini halaayo binaan ele kugtab yaquto siyaay صaحيح hada حadيث حadيث kaso صaحيح صaحيح rawa ma wuriyay حadيثka abu daud وغayr غayr abi daud ya weriyey a yani saas way wa ku akan riwaay kal warawa may weriyay حadيثka mslim na weri fi صaحيح صaحيح mslim بmacnah macna الحadيثi cabdالlahi cabdالlahi hadيث hadيث lamacneeya weri rawa mslim afiya صaحيح صaحيح mslim ay kuriyay بmacnah macna حadيثi cabdالlahi cabdالlahi hadيث hadيث lamacne qal النabiy naw may kagoray kafaa bilmari kafalmar gofiya kaafiye isman min ismin dambe she kaafiye dembiya kafilnaade an yaxbisa in isxabiso yani wa kay aman yamliku gutahu in isku xabis an yaxbisa ini xabiso annafakata xabiso aman kofayshe kuxabis yamliku huwa marag milkiyahay guta guta man manka guta milkiyahay taasa dembi kafilan wa kafa bilmari kafa lmaru kaafiye isman min ismin dembe hesheen kaafiye an yaxbisa huwa maragu suge ini xabiso annafakata xabiso okal wa mafulki madufe caman kuxabis heshe kuxabis aman awlaad zawji kuxabis yamliku huwa maraga milkiyahay guta guta man dadkaas guska milkiyahay dadkiisu biilay biilsha waajibkahay ini biilki kuxabisdo kureebad taasa dembi kafilan wa oo kolka mayda daliilngata hadii walka dambaweliley ini waajibata nafakada iyaalka iyo awlaada nafakadi ay waajibat iyo aadi aawki oo kale o daciifin وan abi hurayrata radi alahu taala canhu ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiyu naw may ka golay ma min yawmin maalang ma jart yoomkaasoo yusbix lcibaad doomanka waa bariisadaayaan fi fi lyawm ilaa malakaani lama malag iyo yanzilaani hadegaayaan fayaqulu axaduhuma axadulmalakayni lamadi malag koosho may kagooley allahuma acdi mumfikan khalafa wayaqulu laakharu ila aakirihi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy nahu may kagoley ma min yawmin maalin ma jar yoomkaasoo yusbix lcibaad doomanka waa bariisadaayaan fi fi lyawmi waa bariisadaayaan ma jar ilaa malakaani lama malag ye yanzilaani lama malag hadegaayaan fayaqulu axaduhuma axadulmalakayni lamadi malag hoosho may kagooley allahuma ya allahu aleyo acdisi munfidan kan wala nafageeya khalafan bedelsi sere mana yani kan wala nafageeya ilahu bedelsi ma yukhlifuhu min almaali wa khalaf oo wal khalif nagdaw maalsi ilahu si allahuma acdisi munfidan kan wala biya ulaabilayo hilbilayo dadka walsiya unaxriisaw si khalafan bedelsi وayaqul aakar kan kalen may kagoolay malaga kal allahuma ya allah ale adis mumsikan kan haysla walban dhiibana walban nafagayan salafan ilah dhimasasi sarelilay mana maldhigo ma lamadaas malagasaasalaanga rasul sala الlahu alay slam fi kuli yawmin mutafaqun alayh adisina mutafaq ay waanhu kolku nafagadaas ini fadlata dalilta malakindo ayo waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alay salam qala nabiy naba may kagoolay alyad lculya alyadu galan alculya saraytiye khayrun khayr badan min alyadiya ku khayr badan tiyadaas asuflaa hoosay wabda bilaaw biman taculu biman tajibu nafaqatuhu calayka lanka nafaqadiiski waajibaaska bilaaw wa khayru sadakati sadakatan khayr badan fadla badan ma walaagiyu kana wamaag haday can dari hinan an hinan deegtong heshay waman yastacfif lanki oo cafiif nagaba dhoorsado walnsa soan yucifa dhoorew markaas allahu taala ilahay dhoorewa waman gofal gofki yastagni deegtoomon yugni deegeh imanka allahu taala ilahay deege rawa buaariy buaari adinka wuriyey waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiy naw may ka gole alyadu galan alculya saraysa tan wala dhiiba hayto alyad lculya hiya lmunfigatu riwaaya kala fasra tan wala biya hayto oo sado unhoor yahay ya kayrun kayr badan min alyadi galan ku kayr badan asufla hiya hiya saailatu tan wala suaal hayto yani taasa ku kayr badan to tan korjato kayr badan wabda bilaaw biman bilaaw tacuulo ey tajibu nafagatuhu calayka bimanka bilaaw tacuulu tajibu waajibaat nafagatuhu nafagatu manka nafagadiis aleyka kolka waajibaadka bilaaw eelkii ka cashir awlaadita aadi awki daciifin eon shagaysadaan yoku bilaaw markin horey wabda bilaaw nafagal may ka bilaawase biman duulka bilaaw tacuulu adbilas ey tajibu nafagatuhu calayka nafagadi odki waajibaadka bilaaw wa khayru sadakati sadagatan kheyr badan ma walaagi wa kaana huwa mag haaday can dahri hinan dahri zaaidlay wa an hinan can dahri hinan an hinan deegtong heshe haadi waliad koo badan dhiibto kaasa sadaganka kheyr badan wa waman yastacfif su-aalan masaylelan alalanki cafiif nagado dhoorsado walan su-aal oo wanyiska ilaahay sii kaganecgaado ka sabar yucifa dhoorehu mankaas allahu tacaala ilahiya dhoorey amantiisa oo xaaji dhibaato goboto ilahiya dhooreey infudaayo waman yastagni lanka is deegtoomiyo oo bini aadamka walba lusuaane deegtoomiyo niska ilahay kaerzaagi kadganecgaadado deegtoomi yugni deege himanka allahu taala ilahay deege amanti xaajuta goboto dhibaata goboton dankiyadaha ilahay deegayo ilahay ang oofiye anfodayo awamay ure hadiska albukaariy bukaariya wuri baalinfaaqi nafageeyoyen baabey mima min bacli maagi baclo lakunafageeya yuxibu shaksu shaksaga jeeli wa min aljayidi ka qurcleyahay she lakunafageeyo baalinfaaqi nafageeya ynbari mima min bacli maagi bacli nafageeya yaji yaji yani yuxib huwa rajulka jeeri wali naftatida jeel wal ku dhiibas yanbabey iwa min aljayidi baawal infaaqi nafageeya nbabey min aljayidi ki wanaagsanaayo walnafageeya taay qaala lahu tacaala ilahay may kagoole lan tanaalu mudiratan albira samafal mudiratan hataa tunfiku ilahay isin kunafageyasang mima min bacli maagi bacli kunafageyasang tuxibuna isin jeelin wa wali isin eedin jeelin inti wal ku dhiibasaan samafal madeerasaan madeerasaan rasul aya ari alla subxaana watacaala lan tanaalu madeerasaan albira samafal i wanaag madeerasaan xataa tunfigu ila isin kuna fageesan mima min bacdi maagi bacduku dibasan kuna fageesan tucibuna isin jeelin baclukum ide waqal lahu taala ilahay may ka gora ya ayuha aladina aamanuu kuyalinawrmaayano anfigu fageeya min dayibaati maagi xalaalis kuna fageeya kasartum isin kaswateen kan walal kuna kunafageeyo kan xalaale uma ma haran mal kunafageeyo anfiguna fageya min ayibaatin maagi dhiibiyaalshay kuna fageya kasabtum isinga kasbaten wal isinga kasbaten oo shagaysaten hamaadaten kan xalaale wal ku dhiiba kuna fageya wa min maagi hesheen wa anfigu min maagina kuna fageya akrajnaa un habinay lakum isinga siin bini min alardi maabisla gortanile arad un hasiinku bini beero imisgeedi kulli uni hasiin bini yoog hadan wal ku dhiibaalisin wa min maagina wal kuna fageya min maagi heshe kuna fageya akrajnaa un habinay lakum isinga siin bini min alardi arad heshe hasiinku bini walaa tayamamu markina fakeyasan iningaseden alkhabisa kan hon tunfibuna ising nafakeyasan minhu mima maagisi nafakeyasan maagi isin kunafakeyasan kan hon iningaseden kan humaaga yani madud maduliga ehoo kale iyo yani saas oo kale iyo kooto tarigan iyo waxyaalo saas oo kale oo kudusko burbur ey mooska bolol nagdi oo kale iyo cambugo bolol nagdi haanasadi dhiibo taasan weelangalilay mana walaa tayamamu iningaseden alkhabisa kan rootigo injegi oo yani gubdi oo kalsay walaalas dhiiba welangli kanfay la dhiibda may walisiinba dilsansingaadfanadiisasaay walaa tayamamu iningasadeng alkhabisa kan hong minhu min maagi heshe tunfiguna ising nafageesan kan hung iningasadeng kan isin wal ku dhiibahaysaan kan hung iningasadeng waan anasin kan jayidka gesada mana kan khabiirkan dhiibtan waan anasin radialahu taala anhu gaala anas may ka gole kana abu dalxa abu dalxa may haaday radialahu taala anhu aktar alansaari ansaar kan ka badan yahaaday bilmadinati fi lmadinati madinada hadiya maalan ning maalin iga maalkan ka badan gaar ahaan ning naklin beeroon ka badan ahay wa kana huwa abu dalca may haaday maya wa kana axabu amwaali amwaali abi dalca abi dalca maaliyaalshayka lankajeelan badin ila ila abi dalca lankajeelan badin may haaday bayruxa beerto bayruxod leeraw aha wa kanat hiya bayruxod beerto leeraw may haatay mustaqbilat almasjidi masaajidka rasuulka ti hortiskiyaa loo gaabilsan yahaati wa kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshina may haaday yadkulu galaaha bayruxda galaay wayashrab nabiy nabag dhamaay min maain biyo dhamaay maagaaso fiha fi bayruxa bayruxda dhaxdiya kusugnaadi maagaaso dayiben may didiibe meelka jiraan rasulka waraabay qaala anasun anas may kagole falama nazalat hadi tan mati alaayatu aydan markia degdi lan tanaalu madirasang albira samafal xataa tunfiku ilaa kunafagayasan mima min bacdi ma kuna bacdi kunafagayasan tuxibuna isin jeerin marki aydaasa degdi iyo gama may kumay abu dalxata kumay ila rasuulilahi kumay sala allahu alay wasalam faqaala abu dalxata meerey yo maybua sheyga aydan hooga degdeg kadhaga maayo si marki faqaala abu dalcamer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisa in allaha tacaala ilahay ansalahu ilahay ma dejiye alayka korka ma kadejiyey lan tanaalu lbira xata tunfigu mima tuxibuna korkaa kadeji wa ina axaba maali ana maalkaykan liinkajelan badayin ilayan anti kae bayruxa beerta bayruxa leela waay wa inaha ina bayruxa sadakatun ahatigekantilkubilaaw lilahi ala darsis tacaala sadage arju an may rajeeyey baraha biraha samafal shay wadukraha kaaytiye rajeeye tawaabsha watawaabaha lay waa cind allahi taala rajeeye falac deji ha bayroco ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi o deji xaydu makaan almakaanki araaka allah ilahay katusin deji meelika boonto beertasay weelo ana ilahay dartisan liibday faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemen kolay bakin yaab yaab waay kalimatu tacajub waaha bakin yaab er yaab waay bahay maalon yani maalon waay daka kaas ada nafagayti maalon wa raabixun ribaxay faaidi faaidadiis aakire la helo doono dalika kaas maalon waay raabixun faaidey in khasaarna faaidi wakad samictu dheegina gulta walakagooli wayni an araa mayraayoyey an tajalayni welo habayrucod fi laqrabina garaabada dhahdiyo wel faqaala abu dalxata may kagoolay afcalu fale taasa iog dumarkaas ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo fakasama abu dalxa gebi ha bayrucod yagiibe fiya garibi agaribi beahay beahay fiya garibi ya garibi abi dalxa abi dalxa garaabadiis dhahdiyo iyo wa bani cami cami abi dalxa abi dalxa edershay laadistati o kageybi mutafaq aleyh xadiiskana mutafa waay waan anasin radi allahu taala canhu qaal anas may kagolay kana abu dalxata abu dalxa may haaday radi allahu taala canhu anas edershay anas aadis oo umusulem zooje wa ahay umusulem ye yani abu dalxa saxaabigi jaliilkae oo umusulem ha islam yaasi islaamka gilyaasi oo guurka yani guurka fadeer suura gaariha waktigaas guurkee fadaasa ha oo bal islam tatamir makoofada arti mana ha islam lag bes marki bas ka islam ah, umu sulaim ha islamidi ana saadi gabar ajib le haytay yan yani islamka diridi lankan guursi kushukansati mana oo bani guursata fadaas ha islam arti bes sidiya usun ka islami mana marki dambe saxaabi jalila waako geesnimada islamka sun gobdi ogaado kun gabartaasa sheentay asalka islamka diridi mana kol islamka ma imbahanya qof kas migal imbahanyi bilaan imbahanyi qof kas imbahanyi islamka dhimisheekuwada diinta banki hagili korta diinta gili lankin kaalmay korta saas dacwada walifidi korta fidid lankasan bahay islan an anasin lan lanka daraahiglowlayleran majar yani anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka goolay kana abu dalxata abu dalxa may haaday radi allahu taala canhu aktar alansaari ansaarkan ka badan yahaadi bilmadina fi lmadina madinada hadiya maalan ning maalin hantada maalka heshe gaar ahaan min naklin timirta heshe waliba beero heshe usinka maal badanayo wa kana axabu amwaali amwaali abi dalxa abi dalxat alansaari maaliyaalshay ka nakajelan badin ilahi ila abi dalha nakajelan badin may haaday bayruuxa ah, beerto bayruuxo leroyaha ismu naklin beerto magaashaw wasmu birin nuwala kana fi elko melkiyaal mustaqbilat almasjid masaajid wa kanat hiya bayruuxo beerto lero may haatay mustaqbilat almasjid masjid rasul rasulka masaajidkati haqaabilsan orbiskiyaalyaha wa kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may bahaada yadkulu ini galaw ahaadi ha galaay beertiyeeda masaajidkan dhawaaytay yani وayasrab النabiy nabag dhamaay min maain biyo dhamaay maagaasoo fiha fi lbayruha bayruxo dhahadyakiyaali maagaasoo dayibin macaan hay yani dayibin ay cadubin mayahay biyogo mayahyano beertaskiyaalan rasuulka kuwaraado jareta beerta beer on dheerayna masaajidin dhawahayt qaala anasun anas may ka golay falama nazalat markia degday hadihi laayatu aydantan ay markia degday lan tanaalu madirasan albira samafal xataa tunfiku ilaa kunafageesan mima min bacli mali bacli kunafageesan tuxibuna isin jeelin marki ayadaasa degdi iyo gama may gumay abu dal dalxata abu dal iyo gumi ilaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka intika iyan gumi waay faqaala huwa abu dalx may kagooley aayada dhagan geliyahay kacamal falaay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo in allaha tacaala ilahay anzala huwa ilahay mahadiye calayka korka may kadiji gowlahu gowlalah ilahay goolsha iya korka kadiji lan tanaalu lbira ni ilahay ka kagool lan tanaalu madirasa albira samafal hataa tunfiku ilaa kunafakayasa mima min bacdi magi bacdi kunafakayasa tuxibuna isin jeelin sa ilahay eryo he walisinjeelin wal kuna fakaysan lera anina wa ina ahaba maali maalki kaninkijelan badinyilayanantika e eh. bayruha u beerta bayruxol eraw wa inaha ina bayruha bayruxod yeede e eh. yeeganti kubilaaw tasadagatum sadago lilahi tacaala ilahay dartisa an sadagay liajli lahi tacaala ilahay dartisa an sadagaysadi arju an may rajeeyay biraha beerte kayraha wa rajeeye eh. wa dukraha wa sawaabaha beertiyeede sawaabshe rajeeyey cinda allahi tacaala ilahay agtisa sawaabshe ku rajeeye Ah, he yani wa ka saas saasu beert beerteeda hadi masaajidka balka daray kana wakanat ilbiru fi jihati shimaali lmasjid masaajidka waagowsha jeediisa kayaali wakad daklat alana beerteeda hada may galay fi lmasjid nabawi sala allahu alayhi wasalam masaajidka alka daray hada masaajid fi tawsicati ljadidati qariban min albaabi raisi fi shimali baab rais baab leelaayo masjid rasuulka yaala meelasa yani wa kay masalan meelasa she jarta ley mana dhinigaasse iyo jar masaajidkaladar hada hor laakin saas ahayt lankan saxaabigaas yadhiid waina axaba maali ilaya antika bayruxa uwa sadagadiheeda hayt ilaahay hore ansig agbalay wa ilaa alaana walka tukadahay masaajidka jartalili waina axaba maali maalkay kalinjeelan badan ilaya antika e bayruxa u beerto bayruxlelahay wainahaa bayruxdiheede sadakatun sadagayaati lilahi taala liajli lahi taala ilahay dartisan sadagey arju an may rajeeye jiraha kayraha beertiyeede kheerje wadukraha yani وaawaabahaa rajeeye cind allahi taala kurajeeyo fala deji ha bay ruuxdaas deji ya rasul fala anta deji ya rasuul allahi o ha bay ruux markas ya rasul walanka daraagmayba taladudan lismihi rasuulka magaasha macansadaa fala deji ha bay ruuxdi adee deji ya rasuul allah ilahay rasuulkiisio beerti adee deji haysu makaan deji araaka allahu ilahay adikutusi deji meri kafoonto deji wa faqala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka golay bakin yaab bakin yaab wa yaab waayari mana arintaas adi sheega saran yaable beerti dhong a dhiibtay dalika adakaas maalon waay maalkaas oo raabixun faaiidey maal faaiidiyu ribax nagday oo aakira yani ribxun saaxib e wa aka adakaas maalon maal waay maalkaas oo raabixun faaiidey maal faaiidey inkasaarni faaiidiy aakhira jarbadan kuela wa wakad samictu waana dheegi ma aladiga dheegi gulta kagooli ababalho waleer kagooli na dheegi oo sadagadi ku afdali wayni an araa ana ana may an tajcala ini weelo habayroxod fil akrabina sadag la sadagay qaraabada la sadagay on fayle qaraabada ka sadagay wakafel anta jarani welo ra'yoyha bayr xudiyade fil akrabina qaraabada dhaadiya weel faqaal abu dalxata abu dalxa may ka goolay afcalu fale ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo fale fakasama abu dalxata abu dalxa kiibi ha bayr xudiya kiibi fi agaribihi agaribi abi dalxa abi dalxa qaraabidis dhaadiyo ka kiibi wa bani camihi wa fi bani camihi camihi abi dalxa abi dalxa edershay ederkaas wlaadis lahadiyo yan garaabadi lakin jarfadanares mayle waa min cadati lkhaasi bacda alcaami mana kowta aqaarib caam ee la sheegi markaasa bani cami lakadafi oo khaasun min alaqaarib layon bacdun min alaqaarib layma kolku yani cadfu lkhaasi cala alcaami aqaarib hoob leryon hagalaan caamwa bani camtana khaasu mutafaqun aleyh min cadfi lkhaasi cala alcaami walbadanaumada isticmaalaan mutafaqun aleyh adisana mutafaq waay qawluhu qawl nabi laba goolkii sala lahu alayh wasalam maalun kagooli maalkaasoo raabixun faidi kagooli raabixun ruya may lawuriyey fi saxiiheyn muslim buaari may lawuriyey raabixun ya lawuri waraaixun waraayixun na walwuri waraayixun bilbaai guriya may laakiyey bilbaai baya laaki baadaasoo almuwaxadati lahadlabiisiyey bahoos kaale wa bilbaai wabahay raabixun utaas wabilyaa ana wala khiyaadato almufanaati la lama dhabisiye hoos lama lagu dhabisiy ya hooska lamaale ey raayixun nagadaw hoob raayixun le calayka ada korka nafcuhu nafcu lmaali maalku suge nafcishay ada korka haka nagadaw mana beertiyeede ada dhiibti nafaqadii adi hakinagadaas yaama hooblide raayixun hoob raabixun le faidi laybu yani maalun waay raabixun du ribxin faidin saaxibe maal oo faidin saaxibe faido badan lakuheliyo aakira lakadeeray kaas taasa tan yan raayixun hooble raayixun nagdaw calayka korka nafcu nafculmaaliyo maalku suge nafishay korka ka nagdaw lay wa bayruxaa xadiigatu naklin be timirto beergeedidiy timir beergeedidiy xadiigatu naklin beergeedido lesue beergeedid wa waruwiya may luriye bikasri lbaay la iya luri wa fatxihaa fatxilbaay bay biraxa le ama bayra xal lamada wal weligo waruya may liwriya bikasrilbaay baada kasriyawshe b biraxa wafatxiya fatilbaay bayra bayruxa lamada wal weriyo wal akriyo baabu wujubi amri ahlihi hada kan baabu wujubi amri ahlihi ahli shasi shasi helshay amrow shay waajibowkeedian baabay iwa awlaadihi baabu wujubi amri awlaadi awlaadi shas shasiga awlaadis amrowkeed waajibowkeed awlaad almumayizina waa shal soocen wasaa'iri man baabu wujubi amri saa'iri man duul dhamaantood amrokood waajibawkeeda enbaabey fi raciyati raciyati man manka rais ahay rayasay hoosis hoosis kasugnaade ilaalintiis kasugnaadeen mayl amreen taas bidaacati illahi tacaala ilahay daacadisna lamra wanahyihim nahyi lmadkuuriina an hadala sheegi reebokood enbaabey can lmukhaalafati khilaafow yani lareeb iwa taadiibin taadubimazkuurin madkurinta ediyawkoodiababay wamanci manci lmadkurin an adila sheegi lireeb min irtikaabi manhiyin canhu shay lakureebi koronsado shay lakureebaa baabu wujubi amri ahli ahli shak shaksiga ehel shay amrow she waajibnimadeedi anbaabay waawlaadi baabu wujubi amri awlaadi awlaadi shaksi shaksiga awlaadis amrowkeeda waajibnimadeedi anbaabay awlaad almumayizina walkal soocin amrow i wasaairi man baabu wujubi amri saairi man duul dhamaantood amrowkood waajibnimadi fi raciyati raciyati shasi shaksiga ilaalintiis kasugnaadeen laamraw kulisho inta kulisho laamraw may la laamre bidaacati illahi tacaala ilahay daacadis laamraw waajib asiyan baabey wa nahyihim nahyi lmadkurina an hadilaha sheegi reebowkood yan baabu nahyi nahyi lmadkurin an hadilaha sheegi reebowkood yan baabey yani wujubi nahyim bay baabu wujubi nahyihim nahyi lmadkurin an hadilaha sheegi reebowkood ini waajib asi mayna kureebe an ilmukhaalafati khilaafo oo diinti ilahay khilaafeana kureebo iwa tadiibin wa baabu tadiibin tadiibi lmadkuuriin han hadila sheegi edbiyowkoodi an baabay iwa mancihim manci lmadkuuriina han hadila sheegi reebowkood min irtikaabi manhiyin canhu ani shay shay lisku reebi korunsadow shay laku reebow mana falaasan samaysan lero qaala lahu tacaala ilahay mara waamur far ahlaka ehelka far nabiy llahi maxamed o bisalaat salaad far wastabir waana sabr aleyha ala salaat salaada korshen ka sabr oo manaha adi rasuulka la amraay amarkan unudhonganyaal dadkuna lama khilaabn suubadaw of yahow muslim ho ehelka faralilay dadkuna lalaqlaaeed korsulintu mana waamur far ahlaka ehelka far bisalaati salaad far salaad biadaa salaad salaad gudashidi far salaada gudoydha ehelka wastabir waana sabr calayha cala salaati cala adaa'iha salaada gudashidiana ka sabarba waqaala allahu tacaala ilahi may ka golay ya ayuha aladina aamanuu yani u dhoora anfusakum nafyaalkin dhoora waahlikum eheliyaalkin dhoora ka dhoora naaran naar ka dhoora ya ayuha aladina aamanu nididaas yani wa kay masalan ya ayuha aladina aamanu kuwi alinaw rumaayano wu dhowra amrun min alwiqaayati bisiikat ljamci wu dhowra anfusakum naftatiidin horta ku dhowra naftatiida tan walaalka tan kal kuli naftoola iskeyin kulisho naftin dhowra ay wahalikum ehliyaalkina ku dhowra naarang naar ku dhowra ila waan abi hurairata radi allahu taala canhu qaal abi hurayra may ka goolay akada alxasan bnu caliyin radi allahu taala anhu xasan binu cali sikdi rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay waladulwaladkay haya kaaday tamratan timirta oo min tamri sadaga zakada timirtiya kumid a meelkakusnayta qaadi fajacala weelayha tamradi fi fi fi fami fami lxasan xasan oo onog yare afshee weel faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shamay golay kah kah tof tof ya irmi gen biha bitamrati gen ama calinta maymoshidiya ana un ahlu bedana laa naakulu nanu ngaamane asadagata ngaaman moshidiya yaabuwa sa rasulka an abi hurairata radi alahu taala walaadi tarbiyayasha qaala nabi naumay kagoole akada alxasanu bnu caliyin xasan bin cali radi alahu taala canhuma iya gaaday unog yar usoo i tamratan timirso gaadi fatima yani binti nabiy sala allahu alayه wasalam kurishi xasan waa xasan isa xasankin wiil akada alxasanu radi alahu taala canhu canhuma usiyaushelkralaada lamadioba saxaabiya iya gaaday tamratan timirso iya gaadi min tamri lmadsasa sadagati zakadii timirtiy weelka kusunaaytay oo hal iibiyo dhila iyo habado timire kugaadi a fajacala huwa xasan weliha atamrata fi fi fi famihi fami xasan xasan afsheya wel faqaala rasuul lahi koy gali nog yarlayo faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam la rasul sha golay ka tuf ka tuf way mana zajrun lilawlaad tuferi tuf yani waa kaysubanin fasli doone irmi gen biha bitamratin timirta tuf gen ama calimta maimoshidi ana un akusu kasisay ahlalbeyt akasisay la naakulu nanu nung amane asadagata zikin aman moshidiya ar rasulka suaal way suaal maca taajub wli mutafakun alayh wafi riwaayatin ana yani ama calimtaas moshidiya ana unub akusu kasisay ahlbeyt kasisay unub laa taxilu sadagatu zika halaalninka hayne lana un ahlubeytka halaalninka hayne moshidiya sufadin ahlubeytka kumidatasali inugili tarbiya wli gowlu nabi kik kik kagooli yugaalo mayli sheegey mayli kagoolay biskani lkhay wayuqaal may kale la sheegay bikasria kasr kisin maca tanwin kisin wahiya kisin walilroob kalimatu zajrin lay wahiya ikt kikt mayla wa ahan kalimatu zajrin anaan kalimadiyaw lisabil anaanadaw can lmustakbaraati waxyaala lagurusda lak anaanadaw awlaadiyad yar marmar gashanka gaadafkagalaa tuf tuf leramarn tufti bedelshe carabi kik mana kikt tuf lay yani kalimatu zajrin anaan kalimadiyaw lisabil nog yala anaanadaw an lmustakdaraati waxyaala gulunkeeda gonaanada wakana xasan xasan bin caliyin radi alahu taala anhu waktigaas may hadi isaka sabiyan unog yar i hadi waktigaas waan abi xabsin abi xabs may lakuriyey magaashay cumar bin abi salamata cumar bin abi salama leraw abi salama kuni wa magaashay cabdllahi bin cabdilasad rabibi rasuuli lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul sha rabib sheha qaala may ka golay camarkaas unog yar kuntu an hadi gulaama aadi gulaamkaas oo fi xijri rasuulilahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul she dhabtis ye unug yar kahaadi rasuulka yani sala allahu alayhi wasalam ye unugun kan aadis umu salama ye rasuulka gabi kalku ibdi rasuulka roogeyhin daroogi wakanad yadi galantay tadishi wareegasa fi safati hurada kawareegasi faqala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam lian maingara ya gulaama wiilo tarbiyadi awlaadiy sami llaha tacaala ilahay magacaw bismi llahi deh guraamas wakul yam biyaminika galanta midgeedka an wakul an min ma min bacli maagi bacluka an yalihi wa maag laharir o kaadkilari fama zaalat tilka taas tilka sifa ifadaas taase ata mazulna nicmati hayata goobashaday bacdu bacda dalika almri amarkaas taase bacdishay muttafaqun alayh watadishu taduru fi nawaxi sax can abi xabsin kunilaya magaashay cumar bin abi salama abi salama awshay kuni waa magaashay cabdillaahi bin cabdilasad kolka may nagade cumar bin cabdillah cumar bin cabdillaahi bin cabdilasad rabibi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shay rabiib shaynahay rabiib maylere yani awjada unuga dhalaylan kala ku dhaliya rabib lere kalka rasuulka sala allahu alayhi wasalam ye unugun kan ho camar bin abi salama lilay aadiso umu salama leera rasuulka zawjadiis hayt idaroogi kalku manaa yani kaalamay kagolayhin cumar kuntu an haadi gulaaman kuri ya haadi fi xijri rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay lebertisa kasug idisroog idi rasuulka likoriya aadaya yani rasuulka sala allahu alay salam zawjadiis hayt wa kaanat yadii galantay may haatay marki gurulahan ingrid ani rasuulka islaaman tadishu hiya yadi wareegasi fi saxfati hoorada ama sacanka ka wareegasi kol unta kukaado unta kukaado nog yarla ahaa hahardahay wala kakaadaa faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam li anma yeray tarbiya ahaan ya gulaama wiilow n oo rasuulka tarbiya eh. aadis yani ya gulaama wiilow sami llaha tacaala ilahay magaao bismillahi dheh malkun gurigaad ama torskoot bismillahi dheh wakul hadan aan biyaminika ad hoobkilajar horodlankilajar hoob horod adle iskulato ortayaalotaasebiba le dinig adaweli kor laakin hoobka diniga kuwed mana erginimboto wal gabl duugnay ambasatoy diniga kuwed wakul aan biyaminika galanta midgeesi aan wakul hadan aan min ma min bacli maagi baclaku aan yarika adkilarir mana dinikida kuwed anti kunti kuwilaaso kujeeyas meeliyeede das kujeeyas horan wed mana fama zaalad mazulna tilka taas mahin wahurilsheeno wali hakijarya mara ku sortay hadikoy meesaasan walo fama zaalad mazulna ilay saxaabigan asxaab rasul awlaadiya walilinsheg maylay mazul tilka صifadaas taas e mazulna nicmati hayatu muudashada at taabkan walang ama taas ata mazulna fama zaala tilka صifa صifadaas taase mazulna nicmati hayatu muudashada at bacdu bacda dalika alamri amarkaas rasulka amri bacdisha mutafaq aleyh watadishu macnahu taduru hiya galamtee wareegasayhin fi nawaaxi safa hoorida dhinyaalsheek wareegasiyo taasa ladiidaha an ibni cumar radi allahu taala anhuma qala ibni cumar may kole samictu rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulkiya dheeg yaqulu rasuulka halka ola kulakum dhamaanti raacin yertin yetin wakulkum damaantin mas-uulun kulu suaala yetin can raaciyati hadidka ilahy raaciyat lkuli kila ragobol is ilaaliya iya lasuaale walimaamu imaamka raacin waay wamasuulun kila suaala huwa imaam can raaciyati raaciyat limaam imaamka yertin shey shey lawarsaday walis yertin inhay warajulu rajulka sunu raacin ka ilaaliya fi ahliha lirajuli rajul yelsha ilaaliya wamas-uulun wahwa mas-uulun huwa rajulka sunu kila suaala can raaciyati raaciyati rajuli rajulka wali ilaaliya hesho lawarsado doon wlmaratu bilamaytn raaciyatn ti ilaaliyaas fi bayti zawjiha zawjlmarati maradi ade artishaaftaga asgulisha ilaaliyaas wama-uulatun hiya maradi ade yanti la suaali doon an raaciyati raaciyat lmarad maradi ade wala ilaaliyaas la suaale wlkaadimu kaadimkasun raacinka ilaaliya fi maali sayidi sayid lkaadim kaadimkaas sayidkaas maalka iyo ilaaliya adoonka sun wama-uulun can raaciyati raaciyat lkaadim kaadimka suge wala ilaaliya la suaali doon fakulukum dhumaantin kulligin raacin yersin yatin wama-uulun huwa kulugki lasuaala waa an raciyati raciyati kuli kulug wala ilaaliya hesho lasuaale ubnaaga araaca so walkala raacaninga ubnaaga kida ilaalidalambahani wa adowti lakuwarsuda doonayn dhoobansa haweeli may wala walhonka firidi ganya may walhonka goboti luga may walhon ininka dareerti lagare mutafaqun caleyh wa an camri bni shucaybin camar bin shuceyb may lakuriyey an abihi awshay shuceyb an jaddi jaddi shuceyb shuceyb obooshay cabdullaahi alere ajadi yani camar bin shuceyb bin muhammad bin cabdillaahi bin camr bni caas abtirshay an camri bni shuceybin can abihi camr awshay may nagday shuceyb can jadihi jadi camri ertoy can jadi jadi shuceyb shuceyb obooshay shuceyb obooshay saxaabiya maahin can jadi jadi camri obert camar obooshay muhamed saxaabi ma eh kalkun kan saxaabiga cabdالlahi بن cmr an jadi jadi shucayb shucayb obooshay o cabdالlahi بن cmr radi aلlahu taala canhu qala cabdالlahi dhig qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may golay muruu fara awlaadakum awlaadin fara bisalaati salaati kusho fara walhaalhum awlaada abnaau sabci sinina sabab sin awlaadood ayihin walribu garaacahum awlaad alayha ala tarkiha salaada kutabosha korshen garaac walhaalhum awlaada abnaau cashirayn tumon awlaadood ayin wafariquu shalsaara baynahum bayna alawlaadi awlaadi dhadiyo shalsaara fi lmadaajici makaana jibka ka shalsaara tumon hoob diran mailbilan in shalsaara wa xadiiun tarbiyu mana xadiiun hada xadiiun xasanun darjidi sasangerewama yuri xadiis abu daud bisnaadin xasanin وعan cmr bni shucayb an abihi abi camrin an jadi jadi shucaybin shucayb abooshe kuriyey radia allahu taala anhu qaala cabdالlahi may ka golay oboga cabdالlahi bn camrin qala cabdالlahi bn cmr may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu alيه wasalam ilahi rasulki may golay muruu fara awlaadakum awlaadin fara bisalaati salaad tukisho fara awlaada ka tarbiya tacliima markaasay salaada tukada dhaha baabu wujubi amri ahlihi wa awlaadihi almumayizina tiya wahum walhaal hum awlaado fara abnaau sabci siniina todob sin awlaadood todob jarob in tamyiz kuhelo istijil silin usujuudo la baro silin tukado la bar maha ida kotlan markaasu bacd yani fara tukada dhaha wadribu garaaca hum awlaadi garaaca calayha calaa tarkiha tarki salaadi salaadi kutawashe korshe an garaaca ma in tukado aytan garaaca walaal hum awlaadun abnaau cashrin tuman awlaadooda in tuman jarin mana hoob tuman deran maa migli bilan horlaan hoosta jiifada jiran wafarigu shal saara baynahum bayna alawlaadi ama baynahum bayna alabnaai awlaadi dhadiyo migli bilan shal saara fi lmamaajic makana jibdasal sarawa sibgololisoonikual xadiun hada xadiun hasan darjid hasan sawama yure xadidka abu daud isnaadin hasan waan abi sar surayata waan abi surayata mayl kuriyey sabrata bini macbadin aljuhani radi allahu tacaala an qaala may ka goolay sabradaas qaala sabr may ka goolay sabr may ka goolay qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsi may goolay calimuu bara asabiya unog bara asalaata salaad bara lisabci siniina bacda sabci siniina fadrsin bacdisha wadrib garaacahu asabiya garaac aleyh ala tarkiya salaada kutawasan garaaca ibna cashrin haalusey tuman unugeed ibna cashri sinina tuman sin unugeed hal xadiun hada xadiun hadiska so xasan rawaama yuri xadiska abu daud waan abi surayata magaashay yani abi suraya kunila wa sabrata bini macbad ibn lalahi magaashay aljuhani radi allahu taala canhu qabilsa juhani lingisbay qaala may ka goray sabragaas qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul si may goray calimo bara asabiya sabiga bara asalaata salaada bara yani tukasreejelme hal baroy silim tukadaw silim weysasadaw silim daahirkaadaw hal baroy lisabci siniina todob sin bacda sabci siniin aw todob sin bacdishe walribu garaaca hu asabiya unogiraa garaaca asabiyatanmelaka jarte alayha calaa tarkiha tarki salaad salaada kutabawkeeda korshen garaaca ibna cashri siniina tuman sin unogeed hal usay sabigaas tuman jarhoob intuma ma intukawaysan tuma xadian tarbidi la dilay xadian hada xadian way xadid kaso xasan soomkana kadalika antalkuaskaade fawaamay urey xadidka abu daawud watirmidiyo waqala tirmidi may kagole xadian hada xadian wa xadid kaso xasan darjiasan walafd abi daawud abi daawud lafdishay qaala nabiyna may kagole muruu fara sabiya fara bisalaadi faraime idaa balaga sabiyo sabidaas hadi beero sabca siniin soddon sin beero fara salaada mana walahu alam